بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله kitaabu اladaaxi adaaxidii buu ku saabsan yahay fadaaxidu waa maa yudbaxu yowma naxri waxaa la gowraco ee xoolo ah maalinta yowmu naxriga ah iyo ayaamu tashriiq maalmaha ayaamu tashriiqa la yidhaahdo xoolaha la gowraca waxaa la dhahaa adaaxi udxiya taqaruban ila allahi subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahay loogu dhowaanayo shuruud bay leedahay xugunna ay leedahay xugunkeeda sida madhab aljamhuur ahlilcilmi ay ku tageen waa sunna mu'akada qofka muusirka ee heli kara inuu neef gowraco sunno mu'akaday ku tahay bacdu ahlilcilmina waxay qabaan inay tahay waajibba qofka kari karaa ay waajib ku tahay shuruuddeeda waxaa ka mid ah inay tahay bahiimatul ancaam xoolaha nicmooleyda ee geela iyo looda iyo adhiga unbaa lagu udxiyaysan karaa oo lagu carafaysan karaa carafo carafaysi ama udxiyaysi ciidda maalinteeda iyo saddexda beriya ka dambayso shardiga labaadna waa sinniga iyo da'da neefka la rabo in la gowraco in la helo oo arigii hadday noqoto idihii iyo waxaa la kala qaadaa riyihii lix bilood weeye iduhu riyuhuna waa hal sano bacdu ahlilcilmi waxay qabaan iduhu waa sanad riyuhuna waa labo yani iduhu waxaa bannaan jadacah mid ilkaa ridatay oo lix bilood bay ku ritaan musinnaa la rabaa riyuhuna inay ilkaa la soo baxaan loodu waa laba laba sano geeluna waa shan sano xagga waktiga iyaduna inay waafaqdo oo marka salaada ciidda la tukado kadib ayuu bilaabanaya lagama hormarin karo qofkii ka hormariya waxaan arki doonaa nabigoole calayhi salaam shaatu ka shaatu laxmin wakhtigan waa inay waafaqdo asiibto shardiga afaraad asalaama min alcuyuub waa inay ceebihii waaweynaa ay ka nabad gashay neefku afartii ceebood ee waaweyneed gaar ahaan alcawraa albayinu cawaruhaa waalcarjaa albayinu carjuhaa waalmariidatu albayinu maraduhaa waalcajfaa alatii laa tunqi neefka weyda-a ka jiran ka ishala midka naafada ee dhutiya intaba lama ogolo marka waa inuu saliim iyo ka nabadgalay ceebao dhan shardiga shanaadna waa inuu yahay udxiyada waa inay tahay maalik lilmudaxi qofka udxiyada samaynayo gowracaya neefka waa inuu isaga leeyahay xoolo uuna lahayn hadduu ku gowraco ku udxiyaysto waxba ooma jirto ajri weyn iyo habaab badanna waa lagu sheegay waana sunnadii nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ka soo bilaabatay baabu waktihaa udxiyada waqtigeediiba ku saabsan yahi xadaثna أحmed بن yuنس xadaثna زhayر qala xadaثna أسود بن qaysi xaw xadaثna yaحya بن yaحyى أخbarana abu khayثma عن أسود بن qaysi qala xadaثnii jund بن سfyaan qala shayt الأضحى ciid الأضحى baan xaadiray maca rasuuli الlah nabiga bn ciise عalayhi الsalaaةu وaسalaam falam yacdu ma gudbin ma sii marin ma sii dhaafin an sallaa inuu tukaday marka hore oo faraqa min salaati salaadiisina uu bogay intaasi markii la joogo sallama waa salaamo naqsaday faإida huwa markuu salaaddii ka baxayba yaraa wuxuu arkay laxma abaaxiya hilib udxiyo oo qad dubaxad la gowracay abaaxi hilibkood buu arkay xoolahaas oo udxiyadaas oo qad dubaxad la gowracay qabla an yafruqa min salaatihi nabiga salaadiisa isagoon beginba yaa gowracaa dhacay oo xoolihiiba dadka qaar siiga gowracdeen faqaala calayhi asalaatu wasalaam wuxuu yidhi man kaana dabaxa udxiyatahu qofkii xoolihii udxiyadaha ama carafadaha gowracaa qabla an yusaliya intuuna tukanin aw nusali aanan tukanin lyadbaxa gowraca makaanaha bedelkeedii ukhraa mid kale ninkii gowracay salaadoon la tukanin udxyadaa uma jirtee bedelkeedii ha gowraco mid kale makaanahaa bedel weeyaan marka wixii midkii laga bedelay meeshiisii bay gelaysaa marka iyaduna waa in shuruuddii laga helo oo neef wakhtigiisi gaaray udxiyada waa inuu yahay waman kaana lam yadbax qofkaan gowracin weli falyadbax ha gowraco bismi illaah magaca ilaahay ha ku gowraco oo bismi illah intuu dhaho ha gowraco ha ku dhawaaqo falyadbax bismi illaah markaas salaadda kadib bay bilaabanaysaa wakhtigeeda qabla salaat ulciid udxiyada ma bannaana haddii musalle uu jiro oo muslimiintu imaam ay leeyihiinna markay tukadaan kadib ahlulbaadiyaha iyo meelaha kale ee ka fafog iyaduna wakhtigeedii markii la gaaro qoraxdii soo baxdo xilligii ciidda la gaaro xilligaas iska gowracayaa وxadثna abu bkr بن abi shayba qala xadثna abulaxوى سلام بن sulaym الxنفي عن أswد بن qays cajid بن سufyaan qala shahidtu اأضxى adxadii baan xaadiray ciid اladxى maca rasuuli الlahi salى الlaه عليه waslم falama qadىa salaatahu markuu bogay binaasi uu tujinayey nadara ilىa qanamin ari buu fiiriyey qad dubixad laga gowracayba xoolo ari oo laga gowracay oo salaaddii ka hor la gowracay faqaala wuxuu yihi man dabaxa qabla الصalaaة salaada horteed qofkii gowraca falyadbaxshaata neef adhe ha gowraca makaanaha bedelkeeda waman lam yakun dabaxa ninkaan gowracin weli falyadbaxa gowraca calaa smi illaahi magac ilahay ku gowraco bismi waajib weeyaan inuu ku gowracayo bismi illah walaa taakuluu mima lam yadkur isma allahi calayh magac ilahay waxaan lagu xusin in la cuno ma banaana xaaraam wey marka baa lagu gowrici waxaa sunnaha in lagu daro wallahu akbar bismi allahu akbar in la yihahdo qaala waxadaanaahu qutayb bnu saciidin qaala xadaana abu cawaanata alwadax xadana isxaaq bn ibrahim abi cumara can ibni cuyaynata kilaahuma can aswad ibni qaysin bihadi isnaadi waqaala cala ismi illahi ka xadiid abi laxwas oo kale ayib nin baa cawaam lmuslimiin caamada ka mid ah khudbadii khadiibkii buu maqlay oo leh gawrici ka hadlaayo oo leh bismi illaahi wujuuban wallahu akbar istixbaaban markuu neefkiisii uu gowracayaba wuxuu yidhi bismi illaahi wujuuban wa allahu akbar istixbaaban hadalkii khadiibkiibu iska raacay wuxuu mooyey inu saas la raacinayo wujuuban wa istixbaaban marka khadiibkaana ikhtisaarka iska lahaayo in la gaabiyo hadallada u baahan in la faahfaahiyo ma wanaagsana bi'sa alkhadiibu anta buu nabigu alayh salaam nin khadiibuu hadalka soo koobay wixii oo bayaan iyo tafsiil la rabay qaala xadaana cabdullahi cubaydllahi bnu mucaadin qaala xadaana abi xadaana shucba ibnu xajaaj weeyaane can aswad ibnu yaziidin samica jundaban buu maqlay albajali jundab albajali oo yaquulu leh aswad ibnu qays weeye samica jundaban albajaliyi qaala shahidtu rasuula allah nabiga calayh salaam baan xaadiray sallaa yowma adxaa maalin ciidulabxa asagoo xaadiray ee tukaday salaadda ciideed ciidda salaadeeda u horraysa marka horeba uma kadib khadaba wuu khudbeeyey saasay u tartiibsan yihiin khudbada kadib gawric baa bilaaban faqaala wuxuu yidhi man kaana dabaxa qofkii gowraca qabla an yusalliya falyuciid makaanaha bedelkeedaa soo mid kale ha gowraco waman lam yakun dadaxa qofkaan gowracin weli falyadbax ha gowraco bismi illah ku gowraco qaala xadaana mxamed bn muhana wbn bashaar qaala xadaana moxamed bn jacfar xadaana shucb bihada isnaadi milahu xadaana yaxya bnu yaxya akhbarana khalid bn cabdilah adaxaan can mudarifin bn cabdilahi can caamir shacbi can ilbara bni caazibin qaala daxaa khaali abtigay abuu burdata nayaar weeyaane ayaa gowracay qabla salaad salaadii horteed salaaddii lasoo tukanin intuu markuu soo baxaayba soo gowracay xoolihii yuu ka soo dhaqaaq salaaddii soo aaday faqaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam nabiga calayhi salaam baa wuxuu yidhi tilka shaatu laxmin markuu maqlay hadalkii nabiga qofkii aan weli gowracin hadda ha gowraco ayuu u sheegay wuxuu neefkii waa soo gaaraa rasuul allow xadiidka waa soona noqon doonaa markaasuu wuxuu yidhi tilka shaatu laxmin waa neef ari ah hilibkiis oo adiga un aad intifaacsanayso laka wali ahlika buu ku yidhi manaa neefkii asagaa qabla alciid hadaad gowracato xoolihii uun markii aad xoolahaadii kuu xalaashahaye aad gowracan jirtay carruurtaada u gowracan jirtay unbay ka mid tahay ah, oo lama dhahayo neefka asaga qabla salaati ciid la gowraco waa xaaraano waa la tuuri lama dhahaye shaatu laxmi baa lahaa waa neef iska maanta caruurtaada iskaga gowracday wey laakiin udxiyadii iyo ajirkeedii iyo thawaabkeedii iyo sunanimadeedii maada waafaqin maxaa yeelay salaaddii ciidda ka hor lama ogolo in la gowraco udxiye faqaala markaasuu ninkii wuxuu yidhi ilaa wuxuu rabaa inuu ajirka helu rabaaye madaxee geesaheedii iyo maqaarkeedii iyo dhiiggeedii waxo dhanba miisaanka loo saaray qiyaamaha soo aroortay faqaala wuxuu ya rasuul allah rasuul allow ina cindii agtayda waxaa ahaaday jadaca neef ilka ritayo min almaczi riyaa neef riyaoo ilka ritayo sanad jir ah faqaala nabigu wuxuu yidhi daxi biha ku udxiyayso walaa tasluxu ligayrik qof aan adi ahayna ooma soo bato hayriyadaasi ligayrikadaasi ma xaaladdaa oo qofka xaalkaadaoo kale a ah aan ahayn mise waxaa weeyaan zamanka zamanka hadda la joogo adiga gowracday qof kaa dambeeyo oo ka ansaxaysa ma leh iyo maahe qof xaalkaada oo kala a ah mooyeen qof kale kama ansaxayo labadaba ixtimaal weeye laakiin inay khusuusiyaad ay tahay oo abuburdata ibnunayaal ay khaas ku tahay oo zamankiisaas wixii ka dambeeya aan neef riyaa ah oo ilka rito oo sana jira lagu udxiyaysan karin ayaa xoog badan oo xadiistuna ay ishaaraysaa uma qaala wuxuu yidhi man daxaa qabla salaa salaada horteeda qofkii gowraco udxiyadiisa fa inamaa dabaxa linafsi oka shaatu laxminti weeyaan inamaa dabaxa linafsihi naftiisu u gowracay asaga naftiisu u gowracay iyo reerkiisee udxiyadii ma aha waman dabaxa bacda salaa salaada kadib ninkii gowraca faqad tama nusukuhu nusukiisii iyo cibaadadiisii gowrac aheed waa u taab noqotay ina salaatii wa nusuki gowracaas weeyaan cibaada ilahi lagu dhowaanayo waasaaba sunat sunata almuslimiina muslimiinta sunnadoodina waa waafaqay ijmaaci ummadda iyo dariiqi ummaddana waa raacay oo ah bacda salaat qala xadaana yaxya bnu yaxya akhbarana hushaym bnu bashiir can daawuud bin abi hindin can shacbiy caamir bnu sharaxiil can bara bn caazibin ana khaalahu abtigiis abaa burdata binu nayaar dabaxa wuxuu gowraca qabla an yadbaxa nabiyu nabigu intuuna gowricin sala allahu aleyh waalih wasalam faqaala wuxuu yihi ya rasuul allah ina hada yowmun maalintan waa maalin allaxmu hiribka fiihi yoomkaasi makruuh la nacayo waa maalin hiribka marka hore miska hore waa la jecel yahay oo in hilib la cuno waa la rabaa laakiin niska dambe qofkaas intaad ku wareegto aad tidhaahdo aslaan iyo ciiddii iyo salaadii ciiddi aad ugu tagto ood hilib kuu soo dhaweeyo waxaad leeda maantao dhan baan cunaynay maantao dhan yaan cunaynay baad dhihi marka maalin xilliga dambe haddii la dib loo dhigo hilibkii la cuni oo deena laga kaaftoomi oo la nacib iyo weye maanta intaan la nicine la jecel yahay baan dabca inaan fastabiqu lkhayraat aan soo galo oo aan khayrkii ku degdego oo aan neefkayga sii gowraco saas wadaa allaxmu fiihi makruuh qaarkood waxay dhaheen allaxmu xaada la kordhabi laxamu laxamu oo marka laxam waxaa weeyaan gowrac la-aanta la yidhahdaa hilib la-aan ina hada yowman waa maalin allaxamu hilib la-aan fiihi makruuh maalinta ciidda hilib la-aan waa la nacaya dadku hilib inay qashaan bay jecel yihiin ayadana waa la yidhi ama ina hada yowman maalin weeyaan allaxmu fiihi makruuhun la necab yahay yani dalabu laxmi in hilib la raadiyiyo maanta oo kale in la helaa iska jecel yahay wainii cajaltu waxyaabahaas way gelgeliyaan calaa kulli xaal makruuhaasi riwaayado kale imaan doontaoo yushtaha fii laxmu maalin hilibka la jecel yahay wey maanta maalin hilibka la jecel yahay wey marka dhiska dambena waa la dhicida dadku waa ka dhergaayaan ama way iska dhaafayaan wainii cajaltu nasiikatihi gowraceygii iyo neefkii udxiyadayda ahabaa nasiika loola jeedaayo waan dadejiyey waan la degdegay liudcima ahlii reerkayga iyo wajiiraanihii dariskayga iyo wa ahla daari xaafadayda siday u cunaan daartu waa xaafadda daar la dhahaa adduur alxay ayaa la dhahaa duur ah, khayra duur ansaar markuu nabigu lahaa khayra duur ansaar daaru binu fulaan duur bimacna alxay marka reerkayga iyo jariskayga iyo xaafadda inay sii cunaan oo ajir aniga aan u degdegaan damcayo waa soo gowracay intaan masaajidka imaanin musallaha imaanin faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam acid nusukan soo celi gowrac kale faqaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuul allah ma haya neefkii oo kale ina cindii canaaq canaaqa labanin ceesaan caana nuug ah oo qowlis ahoo hooyadeed nuugto oo kawa fiican hiya khayrun ka khayr badan oo ka hili macaan min shaatay laxmin laba neef oo adhe hilibkeed ka hili macaan kana hili badan ayaan hayaa sanad jir ah oo gurigeenu iska joogto oo hooyadeed iska nuugto oon la taabanin caano hilib badan hilibkeeduna uu fiican yahay faqaala nabigu wuxuu yidhi hiya khayrun nasiikatayka labadii gowrac midana kaaga khayr badan middan dambe ee ceesaantaha da'deedaba yana gaarine laakiin wakhtigeedii hadday joogtaaye way kaaga khayr badanta tii hore walaa tajzi'u mana gudayso jadaca neef ilka ritay can axadin bacdaka qof adiga kaa dambeeyey soo maarti can axadin bacdaka adiga gadaasha qof kale kama gudayso yacni khaas bay ku tahay waa khusuusiyaad baa la dhahaa qofka kale dadka kale waxaa la rabaa riyaha marka la maraayo riyuhu waa inay yihiin musinna jadacala ma ogolo ilkaha intay ka dhaceen ay usoo baxeen laba jir waay qaala qaarkood waxay sla jir xadaana moxamed اlmuhana qaala xadaana ibn abi cadi moxamed bin ibrahim can daawuud bin abi hindi can shacbi caamir can ibara bni caazibin qaala khatabanaa rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam baa noo khudbeeyey yowma naxar faqaala wuxuu laa yadbaxana axadun qofna yuuna gowracin xataa yusalliya ilaa uu ka tukado qaala faqaala lii khaali abtigay baa wuxuu yidhi faqaala khaali abtigay baa wuxuu yidhi abuu burda binu nayaar weeyaane bara ayuu khaali abti u ahaa yaa rasuula allah ina hada yowmun waa maalin allaxmu hiliibka fiihi yowmkaasi makruuhun dadku intay aad cunaan ay marka dambe iska wadnacayaan inta hore mooyeene ama laxmu hirib la'aanta makruuh la necab yahay uma dakara bimacnaa xadiiduhu shay qala xaddaana abubakr bn abi shayba qala xaddaana cabdullahi bnu numayr xa xadaana ibnu numayr xadaana abi xadaana zakariya بن zaa'ida عن firas firas bnu yaxya can camr bn sharaxiil can ilbara bni caazibin qaal qaala rasuulu llahi صلى allahu aleyh waali wasalam nabigu wuxuu yidhi man sallaa salaatana qofkii salaadaanada ciidda tukada wawajaha qiblatana qibladaanada ujihaystay xagga qiblada wanasaka nusukana gawraca anagana gawraca udxiyada xilligeedii falaa yadbax yuuna gawricin xataa yusaliya qofka sidaas ee manhajka anaga ee waddadaanada saa u raacsan falaa yadbax yuuna gawricin xataa yusaliya ilaa uu ka tukado faqaala khaali abtigay baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah qad nasagtu waan gawracay can ibnin lii wiilaan dhalay baan ka gawracay can ibnin lii wiilaan dhalay daraaddiis inuu cuno hilibka ama asagii baan ka udxiyeeyey labada macnaba waa la yidhaahdaa laakiin lafdigan waa lafdi shaadi qaar culamada ka mida leeyihiin intii riwaaya aheedoo dhanba udxiyo wasaga naftiisi iyo reerkiisa ka udxiyey bay aheede wax ibni ah oo gaar ah ma jirin saas darteed ba waxay leeyihiin firaas binu yaxya saduuqun yahin firaas binu yaxya saduuqun yahim wahmiga xaggiisu ka ahaaday faqaala daka shayun nabiga alai slam wuxuu yidhi gawraca aad gowracday salaada horteed shayun waa shay cajaltahu aad u dadejisay liahlika reerkaadi reerkaada unba hiba kuusii cunaan aad laheyd mooyeene ajir ma helaysid faqaala wuxuu yidhi ninkii ina cindii shaatan neef ari aan hayaa khayrun ka fiican min shaatayn laba neefoo aria qaala daxi bihaa neefkaas isaga ahee jadaacada ay ka haritay gowrac fa inahaa khayru nasiikatin waxaad gowracdo ayada u khayr badano tii hore ayada ka khayr badani qaala waxadaana moxamed bn muhana wibnu bashaar walafd bn muhana qaala xadaana moxamed bnu jacfar xadaana shucba can zubayd iyaami can shacbiyi can ibara bn caazibin qaal qaala rasuulu llahi maalintan waxa u horreeyan ku bilaabayno waa ciidda ciidul ciiduladxada ah. nusalli waan tukanaynaa wax kale intaan la samaynoo dhar salaada lagu horraysiin wax ka horreeya ma laha khudbana kama horrayso aadaanna kama horreeyo salaadaa la tukan uma narjicu markaasaan soo noqonaynaa fa nanxaru udxiyadii iyo xoolihii baan gowracaynaa faman facala dalika qofkii sidaa yeela tartiibka ilaaliya faqad asaaba sunnatana sunnadaanadii iyo dariiqadaanadii buu waafaqay waman dabaxa qofkiisa iska sii gowraca markii oo salaadoon la tukanin fainamaa huwa waxaa isaga u gowraca laxman waa hirib oo qadamahu liahli reerkiisa wuu sii hormariyey laysa min annusuki udxiyadii ajirka lagu sheegay fasalli lirabbika wanxar iyo ina salaatii wa fii shayin waxba kama waafaqsana wa kaana abuu burda binu nayaar baa wuxuu ahaa hadalka maqlayay qad rabaxa kii soo gowracay hadda ka hor faqaala wuxuu yidhi cindii jadaca nabi allahu hadday saa tahay taa ayadaa waa iga burtaye neef waxaan hayaa jadaca oo ilkaha ritay oo ceesaana khayrun ka khayr badan min musinna mid ilkaha la soo baxday faqaala idbaxha gowrac walan tajziya can axadin bacdak qof adiga kaa dambeeyana kama asaxaysee gowrac baa li asagaa looga khaseeyeen oo loo rugseeyey saxaabada khayrka siday u jeclaayeen baad garanaysaa oo hadduu wax yaroo khayra sunnaba ahaadee dhaafo inay gaaraan bay jeclaan jireen oo khayrkooda inay ka hadhin saasay jeclaan jireen qaala xadaanaa cubaydullahi bnu mucaad alcambari qaala xadaanaa abi xadaanaa shucba can zubaydin aliyaami samica shacbiya can ilbara bn caazib can nabiyi sala la alay slam milah qala wxadaثna qtayba bnu saciidin whanaad bnu sariyin qala xadaثna abulaxwa salam bnu sulaym alxanafi xa wxadaثna cثmaan bn abi shaybata waisxaaq bn ibrahim alxandariyi jamica can jariir bn cabdilxamidin kilahuma can mansuur can الshacbiyi can ilbara bn caazibin qala khaطbna rasuulu اllahi baa noo khudbeeyey salى اllahu عalيh wasalam ywma naxri bacda الصalaaة salaada kadib uma dakara naxwu xadiiثihim wxadaثanii axmed bnu saciid bnu skr daaramiy xadaثna abu nucmaan caarim bn اlfadl wasmhu mxamed bn اlfadl caarimna waa naanaystiisii wey abu nucmaan abu nucmaankana waa kunyadiisii qaala wuxuu yidhi xadaana cabdulwaaxid ibna warramay can ibni ziyaadi qaala xadaana caasim laxwan ibnu sulaymaan can shacbi caamir bnu sharaxiil xadiidku madaarkiisa shacbi wey qaala xadaana albara bnu caazibin qaala khadabanaa rasuulu llahi sala allah aleh wasalam baa noo khudbeeyey fii yowmi naxri maalin ciidu naxri ah faqaala wuxuu yidhi laa yudaxiyana yuuna udxiyadiisa gowricin axadun qofna xataa yusaliya ilaa uu ka tukada ciidda qaala rajulu nin baa yidhi cindii canaaq nabiga alla wxay saamaan hayaa laba nin caana nuug ah hiya khayrun ka khayr badan min shaatay laxmin laba neef ari oo ariga ah ka khayr badanoo ka hilib fiican qaala fadaxi bihaa ku udxiyaysoo gowraco walaa tujziyu jadaca mid ka ritayoo ceysaanoon weli aan laba sano gaarin can axadin kama guddo bacdaka kaa dambeeye eh qaala xadaanaa maxamed bnu bashaar bin da qaala xadaanaa moxamed yani ibn jacfarin qala xadaanaa shucba can salama can abi juxayfa wah bn cabdillaahi suwaay can ilbaraa bni caazibin radi allahu canhu qaal dabaxa abuu burdata gowracay qabla salaad salaada horteed فقال النبي sala الله عليه wasalam wuxuu abdilha bedel mid kale gowrac makaankeeda faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula الله rasuul allow laysa cindii ilaa jadaca mid ilka rideetay umaan hayaaye mid laba sano gaadha ama ilka la soo baxday ma hayo qaala shucba waadunhu qaala inuu yidhi wahiya khayrun min musina ta musinada ahee shuruudda ka mid ahana wayba ka fiicantahy way ka heli macaan tahay faqaala rasuulu llahi sala allahu aleh yidhi ijcalha yeel middan jadaacada makaanaha makaana musina bedelkeeda yeel walam taziya waxaadna ogaataa inuuna gudaynin can axadin bacdaka kaa dambeeya kama asaxayo adiga kay khaas kugu tahay keliga وxadثna بن مثنى محمد xadثna وهب بن جرير qال xadثna إسحاq بن إبراهيم أخبرna أبو cاmر الcقدي qال xadثna شعب بhda الإسناad وlm ydkr الshك في qwله hiy khayr مسنة shakigaa شhucbaة shaki muna sheegin qala وxadثnii يحyى بن أyوب وcمر الناqد وزهير بن xرب جميعا عن بن culya إسماعيل بن إبراهيم بن wlafdi lcamr qala xadaana ismaaciil bn ibrahim wa ibnu culayaha can ayub bn abi tamim can muxamed bni sirin can anas bni maliki radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waalih wasalam yowma naxr maalin ciidunaxrigu nabigu khudbadii wuxuu ku yidhi man kana dabaxa qabla salaa salaada horteed qofkii gowracay falyucda soo celiyo faqaama rajulun baa istaagay abu burdad bnu nayaar faqaala ya rasuula allah hada yowmun waa maalin yushtaha fiihi laxmu hilibka la jecel yahay niska hore niska dambana laga qashdhici wadakara hanatan wuxuu kaloo sheegay dacfi iyo tabardari iyo gaajo min jiiraani dariskiisa ku saabsaneedu haysayna wuu sheegay dariskaygana way gaajaysnaayeenoo baahidaaba haysay saas darteed baan inaan sii siiyo oan ajirka usii hormaro ayaan u gowracay niyad wanaag iyo xusnuniya yaa igu jirtay kaana rasuula allah nabiga calayhi salaam waa asagoo sadaqa u rumeeyey nabigana waa ka rumaystay oo warkaas ninka inuu daacad yahay ayuu arkay qaala nabiga calayhi salaam wuxuu yidhi qaala ninkii asaga ahaa wuxuu yidhi wacindii jadaca waxaan ayaa mid ilka ridata hiya axabu ilaya aan ka jeclahay min shaatay laxmin laba neef oo aleh hilibkood afa adbaxuha ma gowraca qaala farahasa lahu waa u ogolaaday nabiga calayhi salaam faqaala laa adrii ma ogi abalaqat ruksatuhu ruksadiisaasi inay gaadhay man siwaahu dadkii ka soo hara asaga aan ahayn am laa iyo in kale oo ay tahay arrintan ayada ah xaalkan in la fiirini qof kasta qofkii aan tabarhaynin oo jadacahayo oon muslimin helaynin inuu sida abuburdo kale ay u bannaan tahay ama ma ahe inaan amlaa iyo in kale ma garanayo marka laadaasay u badan tahay inay isagu khaas ku ahayd lan tujziya axadan an axadin bacda kabarihi qaala wankafaa rasuulu llah nabiga calayhi salaam markuu khudbeeyey buu soo gadoomay ilaa kabshayna laba wan laba wan oo aqranayna amlaxayn baan imaan doonta fadabaxahuma markaasuu gowracay laba wan ayuu gowracay rasuulka calayhi salaam faqaama annaasu ilaa hunayma dadkii baa kacay oo xayn ari aho meesha ku xaraysneedoo in la qaybiyo lagu talagalay bay istaag aadeenoo fatawasacuuha way qaybsadeen aw qaala fatajazacuuha way qaybsadeen marka xoolaha la qaybinayo xataa udxiya way kuu noqon kartaa haddii lagu siiyo ood sii gowracdo markaasay gowracdeen halkan waxaa kaloo laga qaadanaya nabiga alayh salam saxaabadiisi xilligaas udxiyada waxay ku gowrici jireen musalliciidka halkaas ayaa lagu gowrici jiray laba faa'iidana ku jirto midda koowaad waxaa weye idhaaru shacaa'ir shacaa'irtii in la muujiyo sida ciidda iyo salaada iyo loo muujiyey in gowracana loo muujiyo muslimiinta iyo sakhahooda iyo muxuuha takaafu ijtimaacigooda iyo shacaa'irta iyo sunnadaasi bannaanka lasoo dhigo iyo in dadka ay u sahlanaata fuqarada iyo masaakiinta ah inay meeshaas si sahlan oga qaataan saas weeyaan laakiin haddii xaaladdu ay keenaysa fawdaa gowraca meel walba lagu gowraco dhibaato keenayso dadka buuq iyo bulaan iyo isjiidh iyo dhibaato ay ka dhacayso alaslam waxaa weeye markaa in xoolihii lagu gowraco meeshii markaa nabadgelyo ah qaala xadaana moxamed binu cubayd alhumari qaala xadaana xamaad binu zayd bnu dinaar qaala xadaana xamaad binu zayd bnu dirham xadaana ayub bin abi tamiima hishaam can muxamedin can anas bni malikin ana rasuula allahi sala allah alay slam hishaam binu xasaan maanumanikaa dhacay ayb can moxamed binu siriin can anas bni malikin ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam sallaa waa tukaday nabigu uma khadaba waa khudbeeyey faamara man kana dabxa qabla salaat salaada horteed qofkii gowraca yuciida dibxan gowrac inuu soo celiyo dibxan gowrac uma dakara bimili xadiidi ibni culaya qaala waxadaثna ziyaad bnu yaxya alxasaani yaa garan kara ziyaad bnu yaxya alxasaani xageebu ku jiray raggaan sheesheegi jiray ya tiscadiisoo ka mid maheen baaraka allah fiikum tiscadii uu ka mid yahay tiscadii sagaalkii sheekh ee lixda aimada ah aimatu sitada ah sheekh mubaasharatan u ahaabuu kamid yahay ziyaad ibnu yaxya alxasani mm. waziyaadun yuxtada ninkii lalahaa wey waziyaadun yuxtada isagaa u dambeeyey miah abyaaddii shicirkeed ah. maxay ahayd abyaaddii ishtaraka alaimatu اlhudaatu dawi اlusuuli sitati wacaatu fii tiscatin ya aye ishtaraka ala'imatu alhudaadu wawi lusuuli sittat alwucaatu fi tiscati min ashuyuukhi almahara alxaafidiina anaaqidiina albarara ulaa'ika alashaju wabnu macmarin ulaa'ika alashaju wabnu macmarin nasrun nasrun wayacquubu wacamrun sari wabnu lcalaa wabnu bashaarin kada ibnu lmuhana waziyaadun waziyaadun yuxtada waa ka ziyaadkii ziyaad bin yaxya xasaani weeye sagaalkii lixda aimadaba sheekh buu ahaa bukhaari baa wax ka dhegaystay oo muslim baa ka dhegaystay abu daawuud baa ka dhegaystay oo tirmidi iyo nasa'i ibn maaja baa ka dhegaystay oo kuwa qaala xadaanaa xaatim yacni ibn wardaan qaala xadaanaa ayub bin abi tamiim can moxamed bn siriin can anas bn malikin qaal khadabanaa rasuulu llahi baa noo khudbeeyey sala allah aleyh waali wasalam yowma adxa ciid ladxa qaala fawajada riixa laxmin hirib udugii iyo suudhiis buu nabiga calayh salaam dareemay fanahaahum wuxuu ka reebay iyad muxugaasay buu yidhi haddabaan salaadii ka soo baxay goormaa la gowracay fanahaahum waa ka reebay iyad muxuu gowracaan qaala man kaana daxaa falyuxid ninkii salaada ka hor gowracayow soo celi uma dakara bimidli xadiidihima baabu sini ludxiya udxiyada sinigeedi taa waxay ahayd waqtu ludxiya waa shardiga koowaad buu ahaa waqtu ludxiya waa goorma bacda salaad sinigeedi iyo da'deeduna waa in la helaa jadaca binisbati lilda'ni musinna binisbati lilmaczi waalbaqari waalibili waa inay musina gidi ilkaha la soo baxaan marka eh, ariga riyaho kale sana jir ama laba sano eh, lodo waxaa wey laba sano geelu shan jir waay neef shan jira ah. qofku waa ku udxiyaysan kara waa ku carafaysan karaa qala xadaana axmed bin unaysan qala xadaana zuhayr xadaana abu zubayr can jaabirin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yihi laa tadbaxuu ilaa musina neef musina oo ilkaha la soo baxay waxaan ka ahayn ha gowricina ilaa an yacsura calaykum in nagu cuslaada mooyeene fatadbaxuu jadacatan min adani haddaad wax kala weydaa markaa neef ida oo ilkaha ritay oon sanadkii idahu way ka kobcin degdeg badan yihiin riyaha markay sanad joogaan ama lix biloodba joogaan ama neef la qalan karo qaala waxadaanii moxamed bnu xaatim xadaana moxamed bnu bakrin akhbarana ibnu jurayjin akhbarana abu zubayr anhu samica jaabir bn cabdillahi yaquul sallaa bina nabiyu nabiga calayh salaam baana tujiyey yowma naxr bilmadiinati magaalada madiina fataqadama rijaalun rag baa horey intay u dhaqaaqeen bay fanaxaruu gowraceen salaadii on weli laga soo bixinba wadanuu waxay u maleeyeen ana nabiya sala allah alay wasalam qad naxar nabiga inuu gowracay bay u maleeyeen gowracana maaha waxaa la fiirinayo waa salaada waaye fa amara anabiyu sala allahu caleyh wasalam nabigaa wuxuu amray man kaana naxara qablah hortiis qofkii gowracay ilaan salaaddii markuu nabiga ka soo baxo muu gowracaye an yuciida inuu soo celiyo binaxrin aakhara gowrac kale walaa yanxaru ayna gowracin xataa yanxara nabiyu ilaa nabigu ka gowraco marka arrintaa iyaduna nabiga gowraciisuna dee bacda salaad bay ku xihan tahay waa isku midkii wey inta badan axaadiis waxay u celinayaan xataa nusalli qabla salaad salaaday ku xidhan tahay salaaday ku xidhan tahay وxadثna qتayba بن سacيidi qال xadثna leyt xw xadثna mحamed بن رمxin أخbarna leyt can يزيد بن أbi xabيbi can أbi الkhayr can cqبة بن caamir أna rasuul الlahi slى الlaه عليه وsلم أcطaahu ninkaa la yihahdo cqبة بن caamir buu wuxuu u dhiibay hanman xogo adhiga yaqsimho inuu u qaybiyo calى asxaabihi asxaabadiisa daxaayaa udxiyo adhigan qaybi yiro dadka qayb ha gowracdaano ha ku udxiyaystaane xoolaha laisku qaybinayo waa la udxiyaysan karaa fabaqiya catuud waxaa soo haray orgi catuudku waa orgiga sana jirka ah iyo catuud la dhahaa fadakarahu lirasuulilah nabiga calayhi salaam buu sheegay arigo dhan waan qeymiyey orgigaana gacanteeda ku soo haray faqaala daxi bihi anta ku udxiyasa adigu tanna iyaduna waa sidii abuuburda binunayaar oo wax kale hadduu waayey catuudkaasana jirka een weli ilkaha ridanin ilkaha soo baxsanin ayaa yaa u baasan khasaais qaala qutayba calaa saxaabatihi calaa saxaabatihi calaa asxaabihi waa isku mid qaala xadaana abubakr bin abi shayba xadaana yaziid bn haarun can hishaam distiwaa'i can yaxya bn abi kahiir اlyamani can bacjat aljuhani can cuqbat bn caamir aljuhani qaal qasama rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam baa qaybiyey fiina daxaayaa ari udxiyuu noo qaybiyey faasaabanii jadacun waxaa igu soo hagaago igu soo haray mid ilka ritay oo catuud ahoo orgi ah hadday ila tahay dhib ma lahaateen faqultu waxaan yaa rasuula allah inahu asaabanii jadac midkaa jadaca ilkaha ritay orgigaa igu soo haray faqaala wuxuu laxi bihi ku udxiyayso khaas bay ku tahay wax kale hadaadan helaynin waxadaثanii cabdullahi bn cabdiraxmaan addaarami xadaثana yaxya yacni ibnu xasaan akhbaranaa mucaawiya wa ibnu salaam qaal xadaanaa yaxya binu abi kahiir yamani akhbaranii bacjata aljuhani ibn cabdillahi aljuhani ana cuqba bna caamir aljuhani akhbarah ana rasuula allahi sala allah alay slam qasama daxaaya bayna asxaabihi midli macnaah baaba istixbaabi addaxiya udxiyadu inay tahay sunno iyo wadabxiga gowraceeda mubaasharatan bilaa tawkiil qofka inuu gowraco mubaasharatan toos ah bilaa tawkiil asagoo qofna u wakaalanayn waa cibaado cibaadadan asalka waa inuu qofka cibaadaysanayo cibaadadiisa ula baashiro udxiyada waa cibaado marka gacantaada ku gowrac waa haddii aad kari karto qofka hadduuna hagaajin karin gowraca ama ama cudurdaar kala haysto marka yuwakil hayra qof kaleu wakiil ka dhigana wuxuu le gowrac walidaalika nabiga calayh salaam hadaayada oo kale udxiyada loo gaysto asaga qaybna waa gowrac qaybna saxaabadiisu waa kaashay watasmiya watakbiir ba iyadana sunnaa bismi illaahi hadaad tidhaahdo allahu akbar tasmiyadu waa waajib cala raajix waajib wey bismi illahi aayadda qur-aankeed walaa taakulu mima lam yukra ismullahi calayh takbiirtuna waa sunna qala xaddaana qutayba bnu saciid qala xadaana abu cawaanata alwada can qataada bni daacam can anasin qaal baxa nabiyu nabiga calayh salaam baa gowracay bikabshayna laba neefo muxua wanan ah amlaxayni oo ciro leh aqranayni geese leh amlaxa waxaa weeyaan waa neefka idaha madaxiisa asalkii inuu madow yahay baa lagu yaqaanaa idaha laakiin amlaxu cadiin tima cadcad iyo tima madow isku dhex jira ciiray waxbay dhahaan amlaxayna aqranayna geese leh aqranayntana waxay ishaaraysaa inay ahaayeen wanan waaweyn lanna wanku markuu geesaha la soo baxo markuu weyn yahay wey marka laba neefoo waaweyn bay ahaayeen dabaxumaa waa gowracay nabigu biyadihi gacantiisa wasamaa bismi buu yidhi wakabara allahu akbarna waa raaciyey wawadaca rijla lugtiisa nabiga wuxuu saaray calaa sifaaxihaymaa xaggaa luqunta ayuu ka saaray luquntu kaga istaagay oo sayna u dhaqdhaqaaqin haddii una bodboodin oo carcararin oo torridi iyo gawricii uu nabigu u makansan lahaa ayuu ku istaagay sala allahu aleh waali wasalam markaasuu gowracayoo midna naftiisuu ka gowracay iyo reerkiisa midna ummadiisa ayuu ka gowracay rasuulka alayh salaatu wasalaam qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya aqbarana wakiic can shucba can qataada ibnu dicaam can anasin qaala daxaa rasuulu llahi sala allah alay wasalam bikabshayn laba wanoo amlaxayni ciira lah oo aqranayni geysa leh qaala wa yadbaxuhumaa biyadi asagoo gacantiisa ku gowracayo oo qof kale u wakaalanin mubaasharatan wa ra'aytuu waxaan arkay waadican asagoo dejiyay qadamahu calaa sifaaxihima luquntuu kaga istaagay nabiga calayh salaam de neefkii wuu dhadhaqaaqaya waxaa dhici kartaa adoon si fiican ugoynin meelihii rabin la gooyo alxulquum walmari labadaas waajib wey cinda shaaficiyi madhabkeenna in maaragtay awdaajda qaar la raaciyana sunno weeye marka adoon xididihi si fiican u gowracin xulquumka iyo mariiga midna waa midka weyn ee bannaanka xaggan soo jira neefta raacda midka cuntadana hoosbu kaga jiraa marii baa la dhahaa awdaajtuna labada xididee meelaha marta weeyaan iyagana dhiigga faraha badan sii daaya intaba in laisraaciyaa fiican laakiin markii intaas la gooyo horay loo sii wadi mahayo lafta la gaari mahayo nuaaca shawkiya waxaa la yidhahda dhareertada dareerka in la gooyo ma banaana tacdiib baa kusugan bay dhahaan culimmadu aad bay xanuunkeeda u daran tahay intaasaa la gowracayaa ha raaxaysta marka dhiiggaa sii daayo halkaasa ka neefsado dibaha dhinto wasamaa waa saasaa la gowrac neefka marka in lagu istaago ama laqaqabto oo lagu istaago dee inaga waxa way halkii neef adhay ah, hasalaf wax kale qof kale inuu kuu qabto oo lugaha ii qabto madaxa ii qabto nabiga alai slam geelaba qofna u qaban jirin saas intuu qabto soo taagan gowrici jiray sala allah aleh wasalam intuu ku istaagay buu nabigu gowracay souna u dhaqdhaqaaqin oo mindida ayna maaratay sarmaseegta u lahaanin ama uuna u istaagin neefka si fiican loo gowracin deena asagoo gowracnin uuna u cararin qaala wasama wakabar وxadثna yaحyى بن xabيb qال xadثna khالد عن المxاrي xadثna شعب أخبرna qتاadة qال سمعت أنس yقول صaxا رasuل الlahi صل sلم بmثل qاla qلtu أnta samicta min أنس ninka la yihahdo qتاadة yaa la weydiinaya ma أنس maadaa ka maqlay qaala nacم haa qتاadة marka waa taabici kol hadduu أنس ka maqlay xadaana maxamed bn muana qaal xadaana ibn abi cabdi maxamed bn ibraahim can saciid ibn abi carubata can qataada bn dicaama saduus can anas bn malik can nabiy sala allahu aleyh ali wasalam bimili hayr anahu qaal wayaquulu bismi illaahi wallahu akbar buu dhihi bismi illaahi wallahu akbar ayuu israacinaya qaala xadaana haaruun marka bismi illaahidaas yaa soo aroortay araxmaan araxiim haddaad ku dartana waxaada maanica ma ahayn qaar baa waxay dhaheen yani araxmaan araxiim laguma daraayo liannahu maxalkan maxalu raxma meesha neef baad gowracaysaa ood nafta ka saaraysaa haddaa raxmaan iyo raxiim aad adeegseen ood raxmad iyo aad ku tawasuli limaada laalmaa maxaan u naxariisan weyday qaar baaba falsafadaa la yimid laakiin min raxmat illaahi calayna naxariistu ilahay noo naxariista waxaa ka mid a ah, an abaaxa lana dabxu haadihi shiyaah wa hadihi albahaa'im in xoolahan ilaahay gowracooda noo xalaaleeyey hada min raxmat illah bismi illahi raxman raxiim qala xaddatana haarun bn macruuf qala xaddatana cabdullahi bn wahbin wuxuu yidhi qaala xaywa akhbaranii abu sakhr can yaziid bni qusayd can curwa bni zubayr can caaisha radi allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh waalih wasalam amara bikabshin aqran wan buu nabigu wuri amray aqrana geese leh yuri iisoo qabta yadaw ku istaagaya fii sawaadin madow ku istaagi hadduu taagan yahay qoobabkiisa qoobabka inta lugaha hoose ah yuu gardhan yahay ama garan yahay ama muxuu ahaa madow yahay wayabruku wuxuu markuu fadhiistana ku fadhiistaa fii sawaadin madow oo caloosha iyo sinta iyo meelahan ka madow yahay wayanduru wuxuu ku fiiriyaa fii sawaadin madow inta indhahana waa kuulan yahay oo indhaha maarata gaararkeedaa ayadana waa madow yahay tilmaamahaasuu leeyahay fa utiya bihi nabigaa loo keenay liyudaxiya bihi soo ugu udxiyaysto faqaala laha wuxuu ku yidhi nabiga calai salaam caaisha yaa caaisha halummi isii almudyata mindida isii mindidaa ilaac yani jawaazu isticaanat alkhayr qof kale inaad kaalmaysato ood gowrac iyo alaabta iyo wax iisoo dhawaad tidhaahdo bannaan tahay uma qala wuxuu yidhi ishxadiiha ii soofee bixajarin dhagax ku soofee toorida si fiican af u yeelate dhagax kulis oo ku soofee fafacalat sidii bay yeeshay uma akhadahaa nabiga calayh salaam baa qaaday wa akhada alkabsha wankii buu qabtayoo fa adjacahu waa saaxiyey uma dabaxahu waa gowracay wax la hayo male uma qaala bismi illaah allahuma taqabal min muxamadin ilaahu nabi moxamed ka aqbal wa aali muxamadin ka aqbal waxaan ummati muxamadin ka aqbal uma daxa bihi markaas u gowracay rasuulka calayh isalaatu wasalaam marka waxaa weeyaan waxaa laga fahmayaa xadiidka in nabiga calayhi salaatu wasalaam bismi illaahi uu yidhi ducadaana uu raaciyey marka qofka hadduu dhaho allahuma taqabal mini ilah iga aqbal waa bannaan tahay wax dhib ma laha nacam waxaa loo qaadanayaa in toorida iyo mindida iyo la soofeeyo intaan neefka la gowricin hortiisa laguma soofeynayo xadiid baa soo arooray caaisha ii soofee buu yidhi inay hortaagan tahay kama dhigna maxaa yeele xadiid baa soo aroorayoo yani geeri kale dishay waa geeri kale neefkan hadii hortiisa lagu soofeeyo xoogo waa dareemayaa neefka in la gowracayo marka waa murug iyo walbahaara iyo xanuun kale nafsi ah ayuu dareemayaa baabu wuxuu ku saabsan yahay jawaasu dabxi gowrucu inuu bannaan yahay bikulli maa nahra dama wax allaale wixii dhiigga daadiya in waxbaa lagu gowrici karaa toori iyo bir keliya maaha bir yaa lagu gowrici falliiq iyo geedaa jabsatay oo dilacsatay qasabkii dhagaxii marwaha xadiidka kusoo soo arooray dhagaxaad ku dhufatay ku kaloo dee isagoo fullaxanoo af leh waa toorri oo kale wey markaasoo kale waa kusalaya waxaaso dhan waa lagu gowrici karaa laba shay baa laga soo reebay ila sinna ilaga iyo waa cidida iyo wasaa'il alcilaama lafaha mooyeene waxaasa ah wixii ilig iyo lafa ah iyo cidi cidida ama cidi qof ku taalla ahaato ama cidiyaha xoolaha iyo xayawaanka ahaadee waxba laguma gowrici karo lafuhuna waa sidoo kale ciladuna waa sheegi doonaa xadiidka qaala xadaana mucaad bn muhana alcanzi qaala xadaana yaxya bnu saciid alansaari qadaanki can sufyaan thawri ibnu saciid qaala xadaanaa abi aabbahay baa iu waray buu leeyahay sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq abi waa saciid ibn masruuq can cabaaya bn rifaaca bn raafic ibnu khadiij can raafic ibnu khadiijin radia allahu canhu qaal qultu waxaan idhi ya rasuula rasuul allow innaa laaqul caduwa hadaa barri cadow iyo gaaladii baan la kulmaynaa neef geelana meesha noo yaallo oo aan u baahannahay inaan gowracanno walaysad macanaa muddan bindira ma haysanno oo waxaa horraysay neef geelaha ka cararay oo deen ay leeb ka dabaganeen oo u yaala meesha gaaladiina berri waan la kulmayna waxaan ku gowracana mahayna qaala sala allah alay slam wuxuu yidhi acjil dadaji aw arin dadaji waa isku mide arin bimacnaa adbax bay ka dhigan tahay halaaggan waa lagu magacaabaa arin dadaji maan haradama allaala wixii dhiigga daadiya ma waa cumuum maadaas asmaa almawsuula waxay ka mid tahay siyaq bay ka mid tahay maa ayi ladii waxa aan haradama allaala wixii dhiigga daadiya ku dadaji oo gawrac buu nabiga alayh salaam yiri ku gawrac anhara baa laga cabiray soo maartid shadadka shaytaan waa kii diiday nabiga calayh salaam gawrac yaroo sarma ah oo dhiig yar uu siriir kasoo dhahayo kaa lama ogolo waxaa la rabaa anhara min anahri baa laga keenay webi laga keenay dhiiggu waa inuu harwaamo oo awdaashtii iyo muxuu ahaa xulquumkii iyo mariigii iyo intii la gooyo hilib maarata xididkaasi ama eh, tuubadaas neefta iyo midda cuntada iyo waa in la jaraa maa anhara dama wax dhiigga daadinaya si badan wadukira ismullahi magaca ilahayna lagu xuso fakul cun layse sinna iligsan maya lama ogolo wabufra cidina lama ogolo wasaw xadiidka waan kuu sheegaya labada wax loo diiday ama sinu iligu fa cadlun waa lafoo lafoo dhan lama ogolo in xoolo lagu gowraco ama la nijaaseeyo dhig la marmariyo liannahu dacaamu ikhwaanikum min aljinni buu nabigu yidhi calayhi salaam haddii gowrac xalaala lagu gowracay haddii kalena waaba nijaas wa ama dufru ciddiduse fa mudda alxabasha xabashada mindideeda weeyaan waxbay ku marjiyaan ama ku gowracaan qaala waxayna dhiigasa ka soo saraan way iska jiidanayaan cayninkii na kaga dhigi wa asabnaa nahba ibilin asabnaa waxaan hellay nahba ibilin geel haniima ah wa hanamin nahba hanamin ari haniimaan hellay fanada minhaa waxaa naga cararay baciiru neef geela faramaahu rajulu nin baa ka ganay bisahmin lee faxabasah waa la helay waa ku xabisay oo meeshii ku dhacay faqaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi ina lihadihi alibili geelan aad dhaqataanee iska ehliga eheligahe insigahe aad dhaqataan wuxuu leeyahay awaabida kuwa fiigtaalah oo bayr qabo carari ka awaabidilwaxshi sida duurjoogta oo kale neefneef xooliha dhaqanayna waxaa jirta aan gaari karin oo iskaba carari oo iska bahaloobi faidaa qalabakum minhaa hadduu xoolaha aad dhaqataan mid kamida ah inaga qaalib noqdo shay uu inaga qaalib noqdo shay uu ahaadaba carar buu inaga qaalib noqdo waad gaari weydeen ceel buu ku dhaca qowraarin buu ku dhaca oo luqunteeda iyo aad gaari weydeen fasnacuu biha haakada saa ku sameeya meeshaad ka soo gaadha ama ka geliya waranka iyo xabadda kaga dhufta bismi bismillahina raaciya oo haddii neefkii oo dhuuntii laga gowracayo la gaari waayo oo u cararo ama meel buu ka dhacay goda ama qowraarin ama dow buu ku dhacay meel buu ka dhacay meeshaad ka gaadha ad ka gelinaysaa dhiigaad ka daadinaysa kadibna xubin xubin usoo gooso waxadaana isxaaq bn ibraahim ahbarana wakiic bnu jarax xadaana sufyaan bnu saciid bnu masruuqin can abiihi aabihi oo saciid bnu masruuqa can cabaayata bn rifaacata bn raafic bn khadiijin can raafic bn khadiijin radi allahu canhu qaal kunaa maca rasuuli illahi sala allah aleh wasalam nabigaan la jiray bidilxulayfa waa dulxulayfadii matii madiina maya ee min tihaama tihaamat lyaman bay ku taallaa fa asabnaa hanaman ari baan hella wey milan geel facajila alqawmu dadkii baa degdegayo faaqalluu waxay dirba hursadeenoo karsadeenoo shubaaliyay biha alqudu daryihii ayay dabka saarteenoo u shubaalin fa amara biha wuxuu amray nabigu in la daadiyo fakuufiyad waa la daadiyey haniimadii oon xoolihii oon khubus laga bixinin oo la qaybsanin laskama sii gowracan karo uma cadala cashara min alhanam tobankii neef oo cariga bijazuur neef geela ayuu u dhigay oo haddii neef geela qof la siiyo qofka kalena waxaa la siin toban neef oo cariga wa isku dhigmaan waa isku dhigmaan haniimada oo kale hadaayaadkeena markii waxaa kuso aroortay iyada iyo adaaxidii iyo toddobadii neef toddoba neef oo cariga iyo geeli neef geela isku dhigma marka waxaa dhici karta xilligaasi inuu geelu hoos u dhacay oo arigu uu ka qaalisanaa ama muxuu aha cag aan cagsiyey geelu uu qaali ahaa ariguna markaas neefkii geelaha uu toban neef marayay ayaa dhici karta wadakara baaqi alxadiid kana xadiida yaxya bnu saciid qaala waxadaثana ibn abi cumara maxamed bn yaxya xadaثana sufyaan ibn xuyayna can ismaaciil bn muslim can saciid bn masruuq can abayata bn rafaca abayata bn raafic can jaddi raafic bn raafic bn khadiija ma xadaثanihi can cumar bn saciid bn masruuq can abiihi can cabaayata bn rifacata bn raafic bn khadiija can jaddihi qaal qulnaa ya rasuul allah rasuul allah baa niri ina laaqul caduwa qadan berri cadow baan la kulmaynaa walaysa macanaa muddan mindian wax ku gowracnaa ma haysano fanudakii ku gowracnaa billiiqi baan ku gowracnaa leyt leytku waa qushuuru lqasab qasabka waxuu ahaa quwaaxiisa wey ama fallaxiisa iyo qashirkiisa iyo jeexiisa wey wadakara an zaa'ida bni qudama zaa'idata can saciid bn masruuq bihada isnaad alxadiid ila akhirihi bitamaamihi wa qaala fiih walaysat macnaa mudana falyadbaxu bilqasab qasabku waa liiqada hadduu sheegay wey qaala waxadana maxamed bn lwaliid bn cabdilxamiid qaala waa artay markii quwaaxa iyo qasabka iyo la jaho baal sakiinahoo olabaysa weeyaan dadka sarta xadaana muxamedu muxamed ibnu jacfarin qaala xadaana shucba can saciid bn masruuqan can abaaya bn raafic rifaacat bn raafic can raafic bni khadiijin radia allahu canhu anahu qaal yaa rasuul allah rasuul allahu ina laaqul caduw cadow baan la kulmaynaa qadan barri waraysa macanaa muda mindina ma haysano aan ku gowracno wasaaqa alxadiida walam yadkur facajila alqowma qowmkii baa degdegay faaqalluu biha alquduura faamara biha fakufiya intaa ma sheegin wadakara saahir alqisa qisada inteedii kalese waa sheegay baabun wuxuu ku saabsan yahay bayaan maa kaana min annahyi wixii nahyi oo la reebay kuna saabsan can akli luxuumi aladaaxi udxiyada hilibkeeda in la sii cuncuno bacda alaain saddex beri kadib fii awali lislaam islaamka awalkiisii hore waxaa la nahiyey udxiyadii la gowracay saddex beri kadib in lasii haysto ayaa la diiday waxaa layihi wax saddex beri ka dambeeya ma cuni kartid dadka u qaybi wa bayaani naskhihi arrinkaa in laga daba tegay oo la nasakhay ciladii markay zuushay iyo baahidii iyo gaajadii wa ibaxatihi ibaaxatu lidikhaari in hilibka udxiyada la kaydaysta inay bannaan tahay ilaa mataashaa intuu doonana uu haysan karo laba masalo wey marka masalada waxay ahayd baahi baa timid udxiyada iyo xoolaha aad gowracda saddex beri kadib haysanina dadka siiyaa layidhi inima banamada cuni kartid kol haddii wixii laguu diidana waxaad ku khasbantaha inaad bixiso kadib waxaa weeya dadkii baahidii baa ka baxay sanadkii kale haddii barwaaqiya nicmo la helay war cuna oo sadaqaysta oo kaydaysta buu nabigu alai salaam yidhi xadaana cabduljabaar bn lcala qaala xadaana sufyaan ibnu cuyayna xadaana zuhri can abi ubayd qaala shahidtu ciida ciid baan xaadiray maca cali bn abi aalib cali bn abi aalib maciis fabadaa bisalaa salaadii buu ku bilaabay waa hadyigii nabiga qabla alkhudba khudbada hortee salaadi buu ku bilaabay wa qaala wuxuu yidhi ina rasuula allah nabiga calayhi salaam nahaana wuxuu naga reebay an na'kula min luxuumi wasukina udxiyadaanada hilibkeeda inaan cunno bacda alaain saddex bari markii laga joogo waxay ka dambeeya dadka hala siiyaa la rabaa nabiga xikmada ugala jeeda waxaa weeye baahibaa taalle iyo abaar dadkii marka soo soo qaxay ee soo hayaamay ee baadiyaha ka yimid xoolaha ka dhammaadeen baa baahan dadka buulooyinka gaadhsiiya وxadثnي xmr بن yaحyى أخبرna iبن wهبi qال xadثna yuنس بن يزيد عن بن شهاaبi qال xadثna أbو cubayd mولى بن أسر أنhu شhahida الciida mعa cمر بن الخطاaب ciid buu ka qayb galay cمر بن khطاab waqtigiisii iyo xilligii caliba qaala wuxuu uma salaytu kadib haddana waxaan la tukanay maca cali بن abi طالب qaala faصلىa lana wuxuuna tujiyey cali qabla الkhطبة sidaasay wadaahan jireen khulafadoo dhan uma khadba الnaasa dadkii uu khudbeeyey faqala wuxuu yidhi ina rasuula الlah nabiga calayhi السلام qad nahaakum wuxuu inaga reebay dadow an taakuluu inaad cuntaan luxuuma nusikikum udxiyadiina hilibkeeda fawqa alaaa layaal saddex beri ka badan falaa taakula cunina nasakhi baa marka gaarin cali bin abi taalib radia allahu canhu waa la nasakhay qaala waxadaanaa zuhayr binu xarb ama waxaa weeyaan sababtii sababtii uu nabigu saa u yidhi baa xilligaa taagan oo abaara hadday dhacaan inay dadna hilib iska daldaliiqdaan oo collab ka samaystaan oo iska haystaan dadna ay baahan yihiinoo xataa ayna heli karin dallac bilaash sax ma ahoo takaafu ijtimaaciya ma ay khilaafsan tahay walaalnimada iyo quwada islaamigaa waa inaa hilibka siisaan haddii sababtii timaado haddii kale waa mansuuq qaala waxadaana zuhayr bnu xarb xadaana yacquub bn ibrahim yacquub bn ibraahim bnu sacadkii azuhri wey dowraqi maaha dowraqi waa sheekhu muslim qaala xadaana anas cafwan ibna akhi ibni shihaab ibna akhi ibni shihaab moxamed bn muslim baa la dhahay moxamed bn cabdilaahi moxamed bn cabdillahi bn shihaab azuhri xaw xadaana xasan alxulwaani ibnu cali qala xadaana yacquub bn ibrahim bnu sacdin qala xadaana abi ibrahim bnu sacd bn cabdiraxmaan bnu coof can salix bn kaysaan xaw xadaana cabd bn xumaydin qala akhbarana cabdurazaq ima hamaama sancaan akhbarana macmar kulhm can zuhri bihada lisnad midna qala xadana qutayba bnu saciid qala xadana ley xadana muxamed ibnu rumcin qaal aqbarana naafic can ibni cumar can nabiy sala allahu aleyh wali wasalam nabigu qaala wuxuu yidhi laa yakul axadun yunuxuna min laxmi udxiyatihi fowqa alaaa ayaam saddex beri ka badan qaala waxadanii muxamed bnu xaatim xadana yaxya bnu saciid can ibni jurayjin xaa waxadana muxamed bnu raafic qaala xadana ibn abi fudaykin maxamed bnu muslim maxamed bnu cabdullahi bnu muslim yuu ahaa isaguna akhbarana adaxaaq adaxaaq yani ibnu cuhmaan kilahuma can naafic can ibni cumara can الnabiy salى الlaه عليه وسلم bmثل xadiiثi leyth وxadaثna ibn abi cmr وcbd bn xumaydin qala ibn abi cmr xadaثna وqala cabdun akhbarana cabdالرaزاq bn hamaam asadcani weeyaan akhbarana macma can الzuhri can salim can ibni cmr ana rasuula الlahi salى الlah عalيه ali waslm nahaa wuxuu reebay an tuukala in la cuno luxuum اladaaxi bacda ثaلaثi saddex beri kadib qaala salim fakana ibn cumar wuxuu ahaa laa yaakulu kaan cunin luxuum اladaaxi fowqa ثaلaث saddex beriba haddii ciiddi ka soo wareegto muuna cuni jirin waqala ibn abi cumara bacda alaain qala xadaana isxaaq bn ibrahim alxandali akhbarana ruux ibn cubaad xadaana malik bn anas can cabdillahi bn abi bakr can cabdillahi bn waaqidin qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu nabigu reebay can akli luxuumi daxaayaa udxiyada hilibkeeda in la cuna bacda alaai saddex beri kadib qaala cabdullahi wuxuu yidhi ibn abi bakr fadakartu dalika licamran u shegay camra binta cabdiraxmaan faqaalat waxay tiri sadaqa run buu sheegay waxaan run sheegay cabdullahi bn waaqidki weeyaan run buu sheegay oo samictu caaishata aan anna ka maqlay taquul caaisha oo leh dafa ahlu abyaad reero ayaa soo dhowaaday oo yimid dafa dafigu waxaa weeyaan waa almashi maca taqaarib alkhudac qof oga baahan oo dawarsanaya dadkuu ka dawarsanayay orad ku soo geli maayo tartiib buu hor soo lugba meel buu soo dhigi indhihiina waa waa fowrarinaya intuuna gacantii iyo afkii midna taagin waxaa weeye indhihii buu ka sii beriyo tegi iyo lugtii iyo tabartii oo buu nafta iska sii qaad marka dadka dafada waa saas dafiifku waa saas waa waay waxaa soo tukubay oo soo socday ahlu abyaatin reero min ahli albaadiya dad ree baadiha ah xadarat aladxa udxiyadii meesha lagu gowracayay oo musallihia ayay iyagoo socda ayay yimaadeen dadkii baadiyaha xoolaha ka soo dhamaadeen abaar baa dhacday zamana rasuulilah xilliga nabiga calayhi salaam faqaala rasuulu llahi baa wuxuu yihi sala allah aleh wasalam idakhiruu alaaan saddex beri inbaan inoo geliya hilibkan inaad cuntaan haysataan uma tasadaquu bima baqiya wixii ka soo haray sadaqaysta oo dadkaasuu rabaa in la gaarhsiiyo falama kaana bacda dalik maalintaas markii sanadkaas isaga ay abaartu dhacday kadib markii la gaaray qaaluu waxay dhaheen saxaabadu yaa rasuula allah ina annaasa dadku yatakhiduuna alasqiya sibraaray samaysteen min daxaayaahum udxiyahoodii wayajmiluuna minha alwadaka xaydhi iyo shashafadii bay dhalaashanayaan hilib la cuna iska dhaafe dirba waxaa la bilaabay sibraaradii in la samaysto oo shashafo unbaa soo hadhay hilib gacan kuma jiro faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam xu wamaa daak oo maxaa dhacay hilibka awey xaggee qaaluu nahayta waxaa diiday an tuukana in la cuno luxuuma waxaaya udxiya hilibkeeda bacda alaaa saddex beri kadib saas darteed shashafadaa baa nagu soo hadhay iyo maqaaradii oo iska dhisanayno faqaala wuxuu yidhi inamaa nahaytukum waxaan iniga reebay min ajli daafa kuwii soo tukubay allatii daafadii dafa soo tukubtay kuwii masaakiintaas manarkeena isha inaga baryaayey wareegaaya iyagoo xishoonaya alqaanac walmuctar bay u qaybsamaan dadka fuqarada alqaanic waalmuctar ku su-aashii buu bambixiyo oo su-aashii buu weydiin midna waa iska ganacsan yahay oo ishuu galcin fakuluu cuna hadda abaartii laga baxay oo xoolihii iyo barwaaqadii imaatay oo reerbaadiya naga guur fakuluu cuna wadakhiruu kaynaysa watasadaquu sadaqaysta buu nabig alayh salam yiri ah, warkii isbedelay walxukmu yaduuru maca cila wasfigii arrintii haddii la helo xaaladaasoo kale ay dhacdo abaar ay imaato dadku ay soo qaxaan oo dadka magaalooyin korkood ay imaato in ariga iyo hilibihii la cunay la gaarsiiyo iyaduna way tahay xadadanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maalikin can abi zubayr can jaabir bni cabdilah can الnabiyi salى اllah alيه waslm nabigu nahaa wuxuu reebay can akli luxuumi daxaaya bacda ثalaaثi ثuma qaala bacdu kuluu wataزawadu wadakiru cuna oo tasawadu sahayda oo wadakiru kaydsada buu nabigu alay slam yidhi qala xadaثna abu bakr bn abi shayba xadaثna cali bn musl xaw xadaثna yaxya bn ayub xadaثna ibn culaya kilahuma can ibn jurayj can caطاء can jaabir xaw xadaثanii mxamedu ibnu xaatim walafdu lah qala xadaثna yaxya bnu saciid can ibn jurayjin qala xadaثna caطاء qaala samictu jaabir bn cabdillahi yaquul kuna laa nakulu min luxuumi budnina budnina jamcu badana geela iyo xoolaha aan gowracayno fowqa alaain saddex beri ka kor ka dambe fowqa alaain mina saddexda maalmoodee mina la joogo ee dhagax tuurka wax ka koreeya maana sii cuni jirin waan qaybin jir fa arkhasa lana waa noo ogolaaday rasuulullah nabiga alay sl waa noo rugsayey faqaala kuluu watazawaduu cuna sahayda oo sahay qaata qultu licaddaa waxaan ku yidhi qaala jaabir jaabir bn cabdillaahi ma wuxuu yidhi xataa ji'na almadiina waan iska sahay qaadan ilaa aan madiina ka imaanan iska cunayna miyuu yidhi qaala nacam haa ilaa madiina oo ilaa sagaal beri bay u socdeen xaajat alwadaac xadaثna isxaaq bn ibraahim akhbarana zakariya bnu عن can cubaydillaahi bni camar can zayd bn abi unaysa can cadaa'i bn abi rabaxin can jaabir bni cabdillaahi qaala kunaa laa numsiku luxuumaa aladaaxi udxiyada hilibkeeda maanan haysan jirin fowqa alaaa saddex beri ka kor faamaranaa rasuulu llahi wuxuuna amray calayhi salaam an natazawada minha inaan sahay u qaadanno oon haysanno waa sanadkii kadib wanaakula minhaa aan ka cunno yacni fowqa alaati tacbiri ka badan qaala waxadaana abubakr bin abi shayba xadaana sufyaan bn cuyayna can camr bni diinaan can cadaa bin abi rabax can jaabir bn cabdillaahi radi allah canhuma qaal kunaa natazawaduhaa sahay baan u qaadan jiray udxiyada hilibkeeda ila almadiina calaa cahdi rasuulilah xilligii nabiga mina iyo maka ilaa iyo madiina wadan jiray qaala xadaana abubakr bin abi shayba xadaana cabdulacla can jurayriyi saciid can abi nadrata almundiri bni malikin can abi saciidin alkhudri xaw xadaanii xadaana moxamed ibn muhana alcanasi abu muusa xadaana cabdullah cala qaala xadaana saciid aljurayrigi miyaad saciid bin abi caruuba qataada haduu ka wariyo can qataada bni dicama can abi nadrat almundir can abi saciidin alkhudriy qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi yaa ahla almadiina reer madiinow laa taakula cunina luxuuma aladaaxi hilibka udxiyada iyo carafada fowqa alaain saddex beri ka kor wa qaala ibnu muhana alaaa ayaam saddex beri waxaan ahayn intii wix ka dambeeya sii cunina dadka gaarhsiiya wey fashakaw ilaa rasuuli illah nabiga calayh salam bay waxay u sheegteen ana lahum ciyaalan rasuul allah carruur baan leenahay wa xashaman dad xasham aho annagana racsan oo naga tirsan oo cidda ka tirsan oo guriga ka tirsanna waan leenahay xashamku waa dadka cidda ka tirsan ee reerka ka mid ahe wa khadaman kuwa noo khidmeeyo khaadimiinana waan leenahay inaan xoogo iska sii haysanaan rabna wax u warbaahana faqaala nabi wuxuu kuluu cuna waadcimuu quudiya dadka masaakiintan wax siiya waxbisuu wax reebta waxbista aw iddakhiruu kaydaysta buu yidhi qala muhana shaka cabdullah cala baa shakiyey ixbisu iyo dakhiru waa isku mid qala xadadana isxaaq bnu mansuur abarana abu caasim annabi aldaxaaq binu makhlad can yaziid bin abi cubaydin mawla salamata bin wakac baa la dhahaa can salamata bin wakac ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal man daxaa minkum ninkii idinka idinga midoo gowraca udxiyo falaa yusbixanna yuuna ku waabarisanin fii beytihi gurigiisa yuuna kusii harin bacda aaliatin shay-a saddex maalin saddexaad kadib wax yuuna gurigiisa ka oolin dadka ha gaarsiiyo falama kaana fi lcaami lmuqbil sanadkaa asagaa sanad abaareed bay ahayd abaar baa dhacday sanadkii soo qaabishanaa oo nicmo iyo roob iyo barwaaqo la helay markii la gaadhay qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul allah nafcalu an nafcalu ma yeelaynaa oo ma samaynaynaa kamaa sidii miyaan samaynaynaa aan facalnaan samaynay caam alawal sanad hore ma sidii baan ku soconnaa faqaala laa maya ina daka caamun sanad buu ahaa kaas kaana annaasu dadka uu ku dhacay fiihi sanadkaasi bijahdin dhib iyo mashaqiya abaar fa aradtu waxaan doonayay an yafshuha fiihim dadka dhexdooda inuu udxiyada iyo hilibka ku faafo oo hilibka uu dadka wada gaargaaro saasaan rabay buu nabiga alayh isalaatu wasalaam qaala xadaanii zuhayr bnu xarbi abu khaytama xadaana macan bnu ciisa xadaana mucaawiya bnu saalix can abi zaahiriyata can jubayr bni nufayr can thawbaan mawla rasuuli illaahi sala allah aleyh wasalam radia allahu canhu qaal dabaxa rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam wuxuu gowracay daxiyatahu udxiyadiisii buu nabigu gowracay uma qaala wuxuu yidhi yaa thawbaan waa mawlihiisi thawbaanow aslix laxma haadihi neefkan hilibkiisa si gaara ah noogu hagaaji oo intaad hagaajiso maalma aan cunne falam azal kama zuulin udcimuhu inaan nabiga quudinaya buu lehay thawbaan minhaa neefkii udxiyadaha xataa qadima almadiina ilaa madiina u ka imaaday intaasaa nabiga aan hadba inka siinaayey taana waxaa weeyaan waa ficilkiisa nabiga calayh salaam marka jawaaz idikhaar waxtibaasi alabaaxi habata bificlihi wa qowlihi nabiga hadalkiisa ficilkiisa labada ku sugnaaday waxadaana abubakr bn abi shayba wibnu raaficin maxamed bnu raafic qaala xadaana zayd bnu xubaabin xa xadaana isxaaq bn ibrahim alxandali akhbarana cabdالraxman bn mahdi kilahuma can mucaawiya bn sali bhada اlisnaad qala wxadaana isxaaq bn mansuur akhbarana abu misrin qaal xadaana yaxya bnu xamزata xadaani zubaydi maxamed bn waliid can cabdiraxman bn jubayr bn nufayr can abihi abiisa jubayr bn nufayr can thawban mawla rasuuli اllahi salى اllah alيه wasalam qaal qaala lii rasuullah nabiga wuxuu igu yidhi salى اllah alيh waalih wasalam fii xaajat اlwadaac aslix hada laxma hilibka noo hagaaji qaala faaslaxtuhu hilibka haddii la hagaajin waayo waa urayaa in ama la kariyo oo colab laga dhigo ama la angejiyo la daldariiqo isagoo angegan oo qallafsan hadba in laga karsado qaala faaslaxtu waanu hagaajiyey falam yazal yaakul inuu cunaa minhu xaggiisa xataa balaqa almadiina ilaa madiina uu ka tegay maka madiina muddaa loo soconayey waxadaanii cabdullahi bnu cabdiraxmaan adaarami ahbaranaa maxamed bnu mubaarakin qaala xadaana yaxya bnu xamza bihada lisnad walam yaqul fi xaajat alwadaac qaala xadaana abubakr bin abi shayba wamaxamed bnu muhana qaala xadaana maxamed bnu fubayl ibnu khazawaan qaala abubakr can abi sinaanin waqaala ibnu muhana sawxi can diraar bni murata can muxaarib bni dihaar can ibni buraydata ayuu ka wariyey cabdulahi bni burayda can abihi aabihiis abu hurayda bn xusein xadana mxamed bn cabdilahi bn numeer xadana maxamed bn fudayl qaala xadana diraar bn murata abu sinaan ahaa can muxaarib bni difaarin can cabdilahi bn burdata can abihi qaala wuxuu yidhi buraydahaasoo burayda bn xusein la yihahdo bisaad qaala qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nahaytukum can ziyaarati alqubuur qubuurta inaad ziyaarataan baan marka hore inii diiday bidaayadii oo saddaraa'ic wax la yirahdo loogu diiday dadkan dad islaamnimada ku cusub bay ahaayeen mar dhan waxay caabudaayeen waxaan man geedi iyo dhagax iyo qubuur iyo wax bay caabudaayeen makhluuq bay caabudaayeen haddii qubuurtii ziyaarta la dhaho inay haddana qubuurtii ay caabudaan baa laga baqay ilaa caqiidada ay si fiican oga dhaadhacayso oy shareecada u fahmaayaan oo markaa ay u garanayaan inaan qubuur ayna waxba keenaynin qof dhintay oo naftiisiba ilaashan waayey reeban waayey caruurtiisii awoogowday islaantiisii ay garoobowday xoolihiisii la qaybsaday wax allaa wuxuu lahaa oo dhanba laba maroo cad ama hal maroo cad lagaga duubay intaasoo dhanba ka hadli waayey tabarra keensan waayey inuun waxba keenaynin markii la xabaalo god la geliyo aqligana waa lagu garan karaa saliimka sharcigana waa ku cadyahay waxaa qariibka marka waxaa weeyaan in qabrigii qofka markii la geliyo wax kale loo bedelo oo la yidhaahdo isagii lacag fadhiisto oo roob cirka la yidhahdo wax ka keen isagoo gurigiisii oo ku dhow aan waxba ka tari karin ya ilmihiisi oo diif lahoo agoona oo ooyeysa aan waxba aanu ka tari karin waxba u qaban karin wax uu samayn kara aan jirin haweenkiisa waxba u samayn karin ah, maantaas ilmihiisa hortiisa lagu garaacaya aan ka reebi karin ka qaban karin in la yidhaahdo qabrigan qofka ku jiraa roob keeni oo oo caruur keeni haweenka ur ay ku helayaan oo ilaa aakhirihi yani waxaa ka mid tahay waxyaalaha aan suuragalka ka ahayn caqliga saliimka inuu fahmo qaato saa darteed ayaa la reebay dadka caqiidadooda ayay fiicneen qubuurta ka fogaada nahaytuku can ziyaarati lqubuur waa inaga reebay markii hore hadda waad fahamteen soo ma aha in dar iyo nafciba rabbi inuu leeyahay way fahmeen saxaabadu garte marka waxaa soo haray xikmo kale iyo faa'iido kale oo ziyaarada ku jirta oo in maydka loo soo duceeyo ah, in loo soo duceeyo raximallahu la dhaho ilaahay u naxariisto almustaqdimiina minkum almustaakhiriin la yidhaahdo loo duceeyo kow laba tudakir alaakhira aakhira inay ku xasuusiso ninka hebelaha shalay dhexdeena joogay qoslaayey adduunka lahaa soo asaga ma dhiman halkan ma gelin haa halkaas adna kuu dambaysa qalbigaa lagu jilciyaa qubuurta qalbiga qallafsada angegana adduunyadu ay la tagtay ayaa qubuurta lagu jilciyaa oo qofkan soohowka taqaanay maa meesha ku jira ummaddan shalay sideenoo kale ahaayeen hadlaayeenoo socdeenoo sheekeynayeen cunayeen oo way dhinteen halkalay gareen annagana waan ku xignaa mamayna dhimanaan sugaynaa maan shaqaysanno oon dadaalno allabarinno alla ka cabsanno qofka inuu yihahdo qalbigiisa xasuus ay kusoo noqoto ayaa loo baahanya labada faaida ku jirta ziyaaradat lqubuur wax kale kuma jiro nahaytukum can fazuuruha ziyaarta buu yidhi waxaa laga qaataa xadiidka naskha wax la yidhaahdo naskha waxyaalaha lagu garta waxaa ka mida sida kanoo kale in la caddeeyo albayaan nabiga caddeeyey kuntu nahaytukum waa inaga reeba hadda ka hor fazuuruuhana waxaa weeyaan amra marka xukunkii hore oo nahyigaa ah waa la nasakhay amar baa ka dambeeyey fa inaha tudakiru alaakhira xadiidka ku daray wanahaytukum can luxuumi اladaaxi udxiyada hilibkeedana waa inaga reebay fowqa halaa saddex beri ka badan inaad sii haysataan famsiku haysta maa bada lakum intii idii daahirta iska haysta oo kaydaysta wanahaytukum can inabiid waxaa inaga reebay nabiid iyo inaad qoysataan oo aad sharaab ka samaysataan ilaa fii siqaa'in sifraar mooyaane annabiid can jamiic alawciya weelashii geedka laga sameeyey kuwii dhoobada laga sameeyey iyo inaad sharaab ku samaysataan waa inaga reebay ilaa fii siqaa sibraar iyo weelashan maqaarka laga sameeyey mooyeene taasna markoo inaga reebayo khamrada dirbada dejinayso khamrada maynan aqoonin mayna baran waxaa siday dirb in inisoo gabata laga baqaayey fashrabuu caba hadda oo ku shubta sharaabkiina fil asqiya kulliha wax allaalo wixii asqiya ah oo wax lagu cabo weel oo biyo lagu shubtoo dhanba ku qoysta oo sharaabka gashada walaa tashrabuha cabina muskira muskir un iska ilaaliya wax dadka waala oo maanka dooriya iska ilaaliya waxadaanii xajaaj bnu shaacir qaala xadaana daxaaq bnu makhlad can sufyaan can calqama bni marhad can ibni burayda cabdullahi can abihi burayda bnu xusayn ana rasuula اllahi salى اllahu alayh walih waslama qaal kuntu nahaytukum fadakara bimacna xadiidi abi sinaan diraar ahaa wallahu aclam bilahi towfiq wsala allah wslm ala nabiyina mxamed